qofku asagoon ehel u ahayn hadduu bilaabo in uu fadwoodo ama uu tadriis galo masaa'ibka waaweynay ka mid tah culummadii horea muslimiintana ma tadriis u fariisan jirin mana fadwoo jirin ilaa ay ku bislaadaan gacmaha culimmadooda culimmadooduna ay markaas u idmaan inay duruus bilaabaan sida imaamu maalig oo kale ilaa toddobaatan culummadeeda ka mid ah ay ii idmeen ma aanan bilaabin un xadiid inaan qof u sheego wa kadalika ibnu casaakir iskale taariikhu dimashqa wuxuu yidhi markaan go'aansaday inaan xadiidka dadka u sheego ilaahay baa daalacanayay iguma xambaalin arrintaas madaxnimo jacayl iyo aad soo hormartid oo muuqatid laakiin waxaan is yidhi markaan arkay axaadiista aan warinayo oon aqaano macnaha faa'iidada ku jirta maxay tahay kutub haddaad inta ku qorqorto axaadiistaas aad warqada ka tagto markaasaan istiqaanaystay acyaantii shuyuuqdayda ugu caansaneed iyo ru'asadii culummada beledkana waa aan idan weyddiistay waa ku wareegay mid kastaa wuxuu dhihi jiray yidhi waman axaqu bi haada minka oo yaa kaaga xaqi maanta dadka nool xadiid inuu sheego yaa kaaga xaqli oo kaaga aqoon badan markaas fasharactu fii daalika markaasaan gudagalay oo bilaabay marka masaa'ibka khatartahay ka mid tahay qofka asagoon ehel u noqon inuu bilaabo masaa'ibka khatarta ayay ka mid tahay iqan oo fakul qaydka iskale oo sharxay markuu hadalkaas ibnu casaakir soo raray oo wuxuu yidhi haada wuxuu yidhi haada huwa اladab an tasta'dina mashaayikaka في اtadriisi waاtacliimi laa an tabda'a min nafsika marka ilaa uu markii dambe uguho yidhi sidaan waa edabti yidhi laakiin maanta dhammaan waa dayaxatay yidhi dadkao dhanna culumay noqdeen falaa adri man yasta'dinu haa qof walba ardaya waaba culummadii yaa idan la weydiina marka qofu idan weydiiye maba yaqaan maxaa isagaaba ah caalimkii ugu horreeyey dadka arday walbaaba isagaaba ah caalimkii iyo muftigii ummadda markayuuba idan weydiinahoy atasaduru ah. hormarid qabla ta'ahuli ehel noqosho ka hor qofkiion ehel u noqon inuu horay soo fadhiisto oo fadwadii amase tadriiskii uu bilaabo ixda ka digtoonow atasadura hormarid qabla ta'ahuli ehel noqosho ka hor adoon ehel u noqon iska ilaali inaad soo hormarto huwa tasadurku aafatun waa musiibo aafadaasoo filcilmi cilmiga iyo walcamali camalka labadaba ahaatay cilmigana musiibay kaaga tah oo qofka marka uu soo hormaro cilmi dambe inuu barto uma badno isagaa shiikh noqoday isagiyaa shiikh ah markaa dib dambe inuu wax u barto uma badna kow musiibada koowaadoo ku dhacayda waxay tahay icjaabuhu binafsi fa yaraa nafsahu calama alaclaam naftiisaa cajabgelinayda naftiisu wuxuu arkayaa inta aqoontale kii u sarreeyey waa musiibo marka kow ku dhacayda labo masaa'ilkii hadduu yidhaha waa akrinaa uusan una bislayn waxaa qoorta u gelaya masaa'il oo ceebtiisa bannaanka soo dhiga oo uusan awood u lahayn inuu ka fakado xagga camalkiina musiibay ku tahay aafatu way aafadaasoo filcilmi cilmiga dhexdiisa aatay walcamali camalkana aafay uga tahay ama musiibo sababtoo ah waxaa ka dhalanaya altaqawul cala allaahi maa laa yaclam inuu ku been abuurto ilaahay oo diinka alle uu ka sheego wuxuusan oqoon u lahayn waxa weya shiikhuu iska dhigay markii la weydiiyo marka inuu yidhahdo ma aqaan shaydaanku wuxuu leeyahay waad qiimo dhacaydaa sumcaddaadaa baaba'ayda si marka aadan u sumcad beelin waa inaad wax un sheegtaa waxun sheeg marka ilaahay buu ku been abuurana waana meesha ugu dambayda musiibo qofku ku dhaco waana dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn qofku diinta inuu ka sheego wuxuusan aqoon u lahayn alqowl cala allahi bilaa cilm oo ilaahay muxaramaadka markuu tiriyey xataa shirkigii markuu sheegay wuxuu ka sii dabamariyey ka sii weynaaday alqowl cala allahi bilaa cilm in diinka alle laga hadlo lagana sheego waxaan aqoon loo lahayn qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minha wamaa baطan wاlإثma wاlbaqya bغayri الxaq وan tushrikuu biاllaahi maa lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu cala اllahi maa la taclamuun ilaahay weyne subxaana wa tacala muxaramaadkii daahirka iyo kuwii baatinka ayuu tiriyey calaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa aayaddaas dembi walba waxaa ka weyn dembiga ka dambeeya dembi walba oo marka koobaad waxaa lagu bilaabay inamaa xarama rabbi alfawaaxish maa dahara minha wmaa badan wاlima ismiga waxaa weeyaan waa dembiga addoonka iyo allah ka dhexeeya oo qof banu aadana xaqiis uusan ku tacalluqin taasaa kow sida qamre cabidi iyo wax la mid ah baqigiyaa ku xiga dadka islaameed oo la dilo la dhaco oo kaleeto waa ka sii wenya kii hore waxaa ku xiga waan tushriku biاllaahi maa lam yunazil bihi suldaana dhiiggii muslimka iyo xatooyadii xoolaha ummadda waxaa ka sii weyn shirkiga oo ilaahay cid kale la garab dhigo markaasa ilaah wuxuu ka sii dabamaray waan taquulu cala allahi maa la taclamuun inaad ilaahay ka sheegtaan waxaadnaan aqoon u lahayn dhammaan waa ka danayuu maxaa yeelay taas waa sifo alla iska laha inaad sheegato waxaas waa xalaal waxaan alla xalaalayn waxaas waa xaaraam waxaan alla xarimin waa sifadii alla lahaa sheegatay wey kaba sii tagtay shirkigii oo ka sii weynaatay marka waa arrin aad u khatara waana meesha ummadda looga yimaado ummadaha baadiyoobaya ood arkaydo iyo firiqa iyo xisbiyada oo inxiraafaya dad oo waxa weeyaan tasadur qabla ta'ahulah ayaa la haray ummadahana halkaasaa balaayadu uga timaada ummadda muslimka xadiiska bukhaari iyo kayrkiis ay wariyeenna sidaasuu tusaa nabigeenna suuban sala allahu caleh wasalam in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walaakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bikayri cilmi fadalluu waadalluu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slm ilahay cilmiga markuu qaadayo quluubta ka siima addoommada ee wuxuu ku qaadaa culummada ilaahay oofsana hal caalim markaan ilaahay soo reebin markaasaa dadku marnaba culumalcaan yeeli maayaan inay noolaadaan ru'asaa u diinay samaysanayaan ru'asa dad oo diinta la weydiiyo culummo la leeyaho magacii culummada leh hugii iyo hubkii iyo lebiskii culummada sitaa markaasa oo jaahiliin ah markaasa masaa'ilka la weydiina ilaahay ka xishoomayaan aadnigay baadiyeynayaan kama joogsanayaan markaasay jawaabayaan cilmi la'aan markaasay iyaguna lumayaan dadkana luminayaan alcalaama durduushii kitaabkiisa qiimaha badan alxawaadi wاlbidac uu wuxuu yidhi fatadabar hada اlxadiiث war qof walbowba xadiikaas fiiri bal xadiikaas qof walbow u fiirso fainahu yadulu calىa annahu laa yu'ta الnaasu qadu min qibali culamaa'ihim wainamaa yu'towna annahu idaa maata culamaa'uhum aftaa man laysa bicaalimin fayu'ta الnaasu min qibalihi bal xadiikaas fiiriya wuxuu leeyahay xadiiskan wuxuu tusaa ummadda looga imaamaa weligood xagga culummadooda weligood xagga culummada ummadda dalaal ugama yimaado fitnada iyo bidacda iyo shartu xagga culummada ugama timaado weligeed ma dhicin xagga culummada inaga timaado laakiin ummadda waxaa looga imaanaa culummadoodu markay dhintaan ah, waxaa fadwoonaya dad aan caalim ahayn qof aan caalim ahayn xaggiisa ummadda looga imaana qof aan caalim ahayn waa meeshuu ninkii shiikii soomaaliga ahaa yidhi waxa weeya inta mid yidhi culumaana wareedi duul culuma wareeridaanna uu yidhi culuma wax ma wareerido culummadu waxbay toosiyaan laakiin kuwa annagu aan idinka idinku tirino caamada idinkuna annaga aad nagu tiridaan culummada ku tiridaan kuwaas waa yidhi kuwa idin qasaya kuwaasaad culummadii iyo caamadad kala garala'di annagaa idinka inoogu tirsiyihiin caamada inoogu jiraan idinkana culumada idinkugu jiraan waa kuwaas kuwa idin wereerinay ah. ah, kuwaas wey kuwa idin wereerinay alaykum salam raxmatullah marka wuxuu yidhi durduushi waqad sarafa cumaru haadalmacnaa tasriifan macnahaanuu gedgediyey yidhi macnahaas aan sheegay oo ah weligeed culum ummadda loogama imaano masaa'ibka iyo fitantu ugama imaan xagga culummada ee wax aan culummo ahayna inta culummo laga dhigo oo is culummanimo sheegto wax la weydiiyo dadka fidneeyaa macnahaasa cumar rogrogay markaasaa cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi maa khaana amiinun qadu walaakinahu u'tumina hayru amiinin fakhaan weligeed qof aaminu wax ma khiyaanin laakiin khaa'ina inta la aamino oo aan aamin ahayn wax khiyaanan qof aamin weligiis wax ma khiyaanan laakiin qof aan aamin ahayna dadku aaminaya markaasuu khiyaana markaasuu khiyaana markaasuu durduushi wuuu wanaxnu naquulu mabtadaca caalimun qadu walaakinahu istuftiya man laysa bicaalimin fadalla waadal annaguna waxaan idhi macnahaas annagoo ka ikhtiraasaynaa weligeed caalim bidca lama imaan weligeed qof caalimu bidca lama imaan laakiin qof aan caalim ahayn aa la weydiiyey masaa'il markaasuu fadwooday markaasuu baadiyoobay ummaddana baadiyey marka ummadda waxa bidaca iyo fitanka iyo sharta ka dhex abuura waa qof aan cilmiga eel u ahayn inuu masaa'ilka ka jawaabaa yidhaah wuxuu yidhi kadalika facala rabiica shiiqii imaamu maalik rabiica ayaa wuxuu sidaasoo kale sameeyu imaamu maalik wuxuu yidhi maalinu iska booyuru shiiqeenni rabiica bukaa aad u daran markaasaa la yidhi a nasalat bika ma musiiba kugu dhacday markaasuu yidhi laa walaakinahu istuftiya man laa cilma cindah waxa weeyaan may anay musiibo gaar iguma dhicin laakiin waxaan arkay iyadoo masale la weydiinayo qofaan cilmi lahayn marka musiibo ka daran ma jirto diinkaa musiibo ku timi mar hadday soo baxdo qofaan ehel u ahayn diinta in la weydiiyo ummadaas musiibo uma dhimana ummadaas musiibo uma dhimana musiibo waa ku dhacday marka waa arrin aad u khatara waqad qiila waxaa la yidhi man tasadara qofkii soo hormara qabla awaanihi waqtigiisii ka hor faqad tasadaa wuxuu u banbaxay lihawaanihi ihaanadiisa ihaanadiisa iyo dulligiisa uu qofkaas u banbaxay waa xaqiiqo inuu ihaanoobayo inuu ihaanoobayo waa xaqiiqo oo imaam zufar ibnu hudayl wuxuu yidhi man qacada qabla waqtihi dalla qofka fadhiista oo u fadhiista tadriiska iyo iftaha waqtigiisii ka hor waa dulloobaa qofkaas xaafidu dahabiya sir aclaami nubalaha ku sheegay juska sideedaad safxada afartanaad marka waa dulloobayaa waa khatar qofka marka waa inuu aad u fiirsado alcalaamatu sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi meelaha gobol waxaa dhici karta in dad oo markaas wax akriya aan laga helayn oo tusaale macnaha gobollada gabal amase wadamada gabal inaan laga helin qof oo masaa'ilkii dadkii u jawaabi kara qof ardayo waxaa jooga xoogaa yar akhri kara qofkaas marka ma iska aamusa meeshiina culuma ma joogto wuxuu yidhi qof warica hadduu yahay oo intuu yaqaana dadka u sheega intuusan aqoonna yidhaahdo culummadan idiin soo weydiinaya markay weydiiyaan culummada aan idiin soo weydiinaya oo u soo weydiiya kaas waa wanaajiye waxba ma ah. laakiin inuu asagu uu tawaliyo wuxuusan mas-uuliyaddooda qaadi karin musiibadu waa midaas wey musiibada waa midaas alaslu saabic wاlkhamsuun asalka konton iyo toddobeeya adtanamuru is-shabeelayn bilcilmi cilmiga shabeel shabeel la yskaga dhigo ah. qofku inuu shabeel iska dhigo libaax cilmiga uu iskaga dhigo atanamuru isshabeelayn bililmi ilmiga cilmiga shabeel la iskaga dhigo musiibadaas waa inaad iska ilaalidaa isagaa fasiraya waxa uula jeedo waa qofku wuxuusan ahayn inuu iska dhigo bis waa intaas qofku wuxuusan ahayn inuu iska dhigo wa aqoon uusan lahaynna uu sheegto marka waa noocaas ixdar ka digtoonow maa yatasallaa waxa ay isku sabarsiiyaan bihi maaga almuflisuuna kuwa cayrta ka ah min alcilmi cilmiga kuwa cilmiga cayrta ka ah ee faqiirka ka ah waxa ay isku sabansadaan war waxaas ka ilaali ixdarka digtoonow maa yatasallaa bihi lmuflisuun waxay isku sabansadaanoo naftooda ku sabar siiyaan kuwa cayrta ka ah min alcilmi yuraajicu wuxuu soo muraajacayna soo baara mas'alatan hal mas'alo ow mas'alatayni laba mas'alo fa kaana markuu ku sugnaado fii majlisin makaanu fadhi majliskoo fiihi uu ku sugan yahay man qof yushaaru ilayhi faraha lagu ishaaro dadka oo waxa weyaan caalimiintaad haday u meel yimaado ma ogtahay dadki waa istusa sheekh hebelaa jooga haddii madaxweyne yimaado dadka waa istusa sheekh hebel inta ah, maray marka yushaaru bilbanaana la yidhah dadka faraha lagu ishaaro waa arday yar hal masalo ama laba masalo uu ad iskaga bislayna waa baara wax adilo ku soo aroortay inta aqwaal laga yidhi sida wujuuda oo istidlaalka cilalka la sheegay sida loo kala rajaxay aad usoo bislayna waa laba mao sadde mao ama hal masalo markii uu yimaado meel oo nin caalim ah uu joogo man yushaaru ilay waasaad qof farta lagu fiiqo macnaha waa dadka aan caadi ahayn caalim ah uu masaladii masaladiiu kicina in laga hadlo inuu isi soo saaru rabaa masaladiiu kicina masaladaas horta bal iga waran iyo waxbuu sii u kicina in laga hadlo shiiqii marka ma shiiq caalim kastuu yahay masalada inta ku soo aroortay ma wada dabdi karo mana xifdi karo laakiin qadar ku filan ayuu ka yaqaana sooma markuu shiiku yidha saas iyo sidaas weeyo sidaas iyo saasaa u daliila uu leeya haddii saas la yidhaahdana sow ma jiro se xadiis kaleo asna soo arooro hebel wariye sow tii hebel saasuu ka yidhi maxaa loogu jawaaba wuxuu soo daynaa waxaanoo la yaab leh muxuu ka rabaa dadkii meesha joogay inay mashriq iyo maqhrib la kala aadaan ar waar sheekh hebel maanta hebel nin laydhaa ku soo baxay oo qatar ah waryaa waa baxri caadiya waxa weyn culummadii waaweynaba ka sara maray markuu shiiku ha daliil sheegay tobanuuba keenay cilal uu wuxuuba keenay uusan shiikuba ogey intaasuu ka raba intaasuu ka rabaa laakiin waxaa iigu yaa badnaa mutanamirkaas midkaas ishabeelaynaya uaymiin siduu tuug ku dhigay uu yidhi midkaas oo ishabeelaynayo shabeel shabeelka iska dhigaya haddii la yidhaahdo ceebtiisa saa loo daweyna macnaha saa loo kashifawa saa loo kashifa wax dhiban ma ahan wuu yihi niqaashkaanu markuu dhammaado hal beyd loo soo qabana oo ashcaarta carbeeda markaas le bal beydkaas noo craab caalim soo baxaad ma tahay caalim bal halkan beyd hal beyd oo ashcaarha laiska soo qabaa ama maqaamaadka ama se waa oo ashcaarta weliba alhaye bal beydkaas noo craab haba sheeg <laughs> markuu taas ku fashilmaa laleeyahay yidhi noogu kadi kolley faraaidkaad ku taqawstaye masale faraaidka ka mid ah a le bal masle hebla qaybi saa lagu dhisaa saa haba dabeecadiisa intaasaa ku filan <laughs> ah, ummadda in laga qabtaan rabaa ah, ah, ummaddii wuxuu rabaa mashriq iyo maqrib inay u faafto waa caalim intaasuu ka raba soo ma jeedo marka labadaasaa lagu lagu tuura khalaas intaasaa ku filan ixda ka digtoonow maa yatasallaa bihi lmuflisuuna waxay isku safar kuwa cayrta ka min alcilmi yuraajicu wuxuu soo muraajacinaa soo aqrinaa masأalaةan hal masalo ow masأalatayni faidaa kaana markuu ku sugnaado fii majlisin makaanu fadhi majliskoo fiihi uu ku sugan yahay man qof yushaaru ilayhi la ishaaro faraha lagu ishaaro ahaara waa kicina albaxa baarid fiihimaa labadii masalo la baaro labadii masalo in la baaro ayuu baxigaasu kicinaa muxuu kicinaa liyudhira inuu muujiyo daraaddeed cilmahu cilmigiisa cilmigiisa inuu muujiyo ayuu u kicinaa wuxuu yidhi shiiqu waa kan badanaa fii haadaa qofkaas waxa ku sugan oo min sawatin xumaan xumaanta ku suganoo badanaa aqaluha inta ugu yar an yaclama waa inuu ogaado ana naasa dadka yaclamuna waa ogaanaya xaqiiqatu inta ugu yaroo bale ku sugan intaas iska daa riyaaga ku sugan iyo istususka iyo balaayooyinka khatartaa ku jira laakiin inta ugu yar waa fadeexooba dadka agtooda ku fadeexooba waa meesha ugu yar inta kale waa ilahay agtiisaa ka weyn marka fadeexadiisana tiiuu shiiku sheega ka mida waxa weeye qofkii shabeelaynayey masale yar marka beyt inta loo dhiibo meel u dhiga waayo oo haddana loo dhiibo hal masalo fardi ah oo meel u dhiga u waayo wuxuu yidhi shiiku bakar abu zayd waqad bayantu waan caddeeyey haadihi mas'aladan maca akhawaatin walaalo ayadoo la jiraan walaalaho lahaa masaladan u sugnaaday macnaha mas'aladan masaa'il kaleeto oo la mid ah ayadoo ay jiraan kitaabka la fii kitaabi tacaalum kitabka la tacaalum kitaabkaasaan ku sheegay kitaab isaga dhanba uga hadlo caalim iska dhigidda ah, qofka caalim caalimka iska dhiga uu kitaabka dhanba uga hadlaa taa muhiima ah wey fii kitaabi tacaalum aan ku sheegay walxamdu lilah mahad dhammaantiis alla u sugnaaday rabbialcaalamiin kitaabkaas waa dhammaystirna waana la daabacay waa kitaab mashhuuroo la yaqaan alslu haamin wاlkhamsuun asalka konton iyo sideedaya taxdiiru lkaaqad warqad xardhid wey iska ilaali warqad inaad warqadaha xararto Ah. taxbiirku waa xararta ah, kaaqadkuna waa warqadii warqada inaad xararto iska ilaali muxuu la jeedaa waxbaan alifaa tiradoo dhehel u ahayn oon bislayn ah, marka taliif lama yidhaahdee waxaa la dhahdaa taxbiir lkaaqad warqad xardhid wey warqadaad madmadoobeyd eh, taliif lama yidhaahdo kitaabaan alifay uu isagoon meelna gaarin taxbiir lkaaqad warqad xardhida iska ilaali warqad xardhid waxaa loola jeedaa waa ta'liif aadan ehel u ahayn intaasaa loola jeedaa marka lama dhihi karo kaadaad aliftay waxaa la dhihi karaa warqadaad madoobayda saasaa lagu leeyahy waa aad u badan haddeer hmm. mid warqaduu qoray dhowr risaalada dhowr warqadooda magaca waa qaldayn magaca ku qoran oo ugu baxshay ma sixi karo bal fiiri markaas haddana kitaab alifa ah, foolxumadiisa fiiri magaca uu kitaabka u bixina ma sixi karo ecraab ahaan kaasaa magaxu waa qaldayn o marka wa markii la naqdina magaca laga bilaaba intaasaa ugu filan musiibo soo ma jeeda kamaa yakuunu siduu u sugnaanayo alxadaru in laga digtoonaado min ata'liifi ta'liif ta'liifka alqali ka maran min alibdaaci wanaajin fii maqaasidi ta'liifi ta'liifka ujeedooyinkiisa la wanaajiyo maqaasida athamaaniyati ee sideedda ah waladii taliif sida looga digtoonaanayo nihaayatuhu haayadiisa iyo meeshuu ku dhammaana ay tahay taxbiiru lkaaqadi warqad xardhidda falxadara digtooni ka digtoonow min alishtiqaali inaad ku mashquusho bitasniifi wax saniifid qabla istikmaali adawaatihi tasniifka adawaadiisii dhammaystirankeedii ka hor iyo waktimaali ahliyatika ehelnimadaada kaamil noqoshadeedii ka hor iyo wanuduuji wa qabla nuduuji bislaashada kao calaa yadi ashaaqika culummadaada gacantooda aad ku bislaane fa innaka adiga tusajilu waxaad ku qora bihi tasniifka caaran ceeb wa tubdi waxaad ku muujina bihi tasniifka shanaaran ceeb kamaa yakuunu siduu u sugnaanayo alxadaru digtooni min ata'liifi ta'liif xaggiisa laga digtoonaado ta'liif alkhaali ka maran min alibdaaci wanaajin fii maqaasidi ta'liifi taliifka ujeedooyinkiisi la wanaajiyo maqaasidii aamaniyaieed ahaa waxaa la rabaa in laga digtoonaado taliif oo ka maran maqaasida sideedaahi wax loo alifo mid ka mida inaad wanaajido ibdaaca waa shayga inaad aad u wanaajido sideed ujeeddaa wax loo alifaa sideeddii waa inaad mid ka mida wanaajinaydo haddaadan sideeddii midna keenin waxba ma aadan qabana warqadaad madoobay sideeddaas waxaa ugu horreeyo sheegaa la yidhi ibnuxasmi kadibna culummadu way isku raacraaceen marka waxaana ka a ah sideeddii baab aan hortaa laga hadlin oo macnaha aan kitaab loo keli yeelin ayaad culummadu waxay uga hadleen iyo nusuusii ku aroortay iyo abwaabta kala duwanaad ka jamciday marka ta'liif maba lahayn baabkaanu waa faa'iido weyn waxaa ka mida matni mucaqad ah inaad sharaxdo ah. ood furfurto macnihiisii waxaa ka mid ahaa taaliifkii kitaab weyn oo dawiil ah inaad soo iktisaarido ikhtisaar mufiida eh, oo dadkua faa'idaystaan adugu ilaa sideed shaya wax loo alifa marka adoon sideeddii midna hagaaji karin waxbaan alifa waa warqad sharxid marka waladii taaliifkii sida looga digtoonaanayo nihaayatu haayadiisii meesha laga gaaraa taxdiiru lkaaqadi warqad madoobayn ama warqad xardhid ay tahay falxadara digtooni ka digtoonow min alishtiqaali ku mashquulid bitasniifi wax sanifiid ad ku mashquusho qabla istikmaali adawaatihi tasniifka adawaaddii u baahnaa dhammaystirankeedii ka hor wakhtimaali ahliyatika ehelnimadaada aad ehel u noqoydo tasniifka kaamil noqoshadeedii ka hor inaad ku mashquusho iska ilaali oo ka digtoonow wanuduuji wa qabla nuduuj bislaashada ka hor inaad wax alifto ka digtoonow calaa yadi ashaaqika culummadaada gacantooda aad ku bislaato waxbarashada u bislaato fa inaka adiga haddaad waxalifto adoon bislayn tusajilu waxaad ku qore bihi tasniifkaas caaran ceeb wa tubdi waxaad muujine bihi bisababi tasniif shanaaran ceeb oo isku macna ama alishtiqaalu in lagu mashquulo bitaliifi wax alifid ta'liif an naafici oo nacfi leh liman qofna uu ku mashquulo qaamad ay istaagtay ahliyatu ehelnimadiisu ehel u ah inuu wax alifo wastakmala dhammaystirtayna wastakmala dhammaystirtay adawaatihi taaliifka adawaadiisii watacadadad ayna badatay macaarifuhu qofkaas oqoonyaalkiisii watamarana watamarasa ku laylsamay bihi cilmiga ku laylsamay qofkaas waxaa la ihahdaa fannigaas mumaaraso u leeyahy mumaarasa awiila mumaarasadu waxay tahay ku dhex jirid wey muddo dher uu ku dhex jiray waa ah, markaasuu la qabsaday ku marka mumaarasu waa ku dhex jiridda ah, marka qofku fanniga siduu ula nool yahay wax badan a ah uga baxa marka dambe wa tamarasa ku laylsamay oo wax badan ku dhex jira bihi cilmiga baxan baarid wa muraajacatan muraajacayn wa mudaalacatan daalacasho wa jardan daroorin limutawalaatihi cilmiga kutubtiisa waa weyn la dareeriyo la dul maro wa xifdan xifdin limukhtasaraatihi cilmiga mukhtasaraadkiisa la xifdiyo wastidkaaran xasuusasho limasaa'ilihi cilmiga masaa'ishiisa la xasuusto fa huwa ta'liifkaas qofkaas uu alifaa min afdali maa shayga ugu fadliga badan ka mid yahay oo yaquumu bihi ayuu istaagaan annubalaa'u dadka sharafta leh waa jamcu nabiil waa shariif shurafaa nabiil nubalaa'we dadka sharafta leh min alfualaa'i xaalay ka mid yihiin kuwa fadliga leh walaa tansaha halmaamin qowl alkhaiib khaiib ulbaqdaadi hadalkiisii ha halmaamin oo uu yidhi man sannafa qofkii wax sanifaa faqad jacala wuxuu yeelay caqlahu caqligiisii calaa dabaqin saxan saxankaasoo yacridu uu u bandhiga calanaasi dadka waa qof inta caqligiisii saxan ku soo shubayle war fiiriya bannaanka dhimaane marka adoon ishubin banaanka iskeen ah, ruweyd tartiibso ah, banaanka qof walba gacanta ku dhiga cadowga iyo saaxiibkaaba gacanta ku dhiga marka qof walba akrina mid wuxuu leeya qofka waa jaahil mid wuxuu leeya naxwadaa ka dhiman mid wuxuu leeya sarfigu ka dilanya mid wuxuu leeya mustalax xaggiisaan u baxsanayn mid wuxuu leeya xoogaa wax waa yaqaan laakiin caqligiisa naaqisa caqliga xataa waa laga fahma waxa weyn waa khatar wey marka adoon bislayn ha iskeeni banaanka Ah, hulkaaga ku jir markaad bislaato ka hor eh, dabaqa waa weelka wax lagu cuno alima aladii yukalu fiih alaslu taasic wاlkhamsuun mowqifuka mowqifka aad ka istaagaydo min wahami man qof qaladkii sabaqaka kaa hormaray culummadii kaa horreydayo waaweyneed mas'alo ay ku qaldameen haddaad aragto kitaabaad akrida waa kuwa caddaad nin caalim oo kaa horreeyey mas'alo uu ku qaldamaad aragta mowqifka aad ka qaadaydo ka istaagaydo mowqifka aad ka istaagaydo maxay tahay qaladku markuu caddaado laba shay inaad iska ilaalidaa la rabaa qalad caddaaday inaad daba socoto waa qatar caalim bad sida baddii loogu tiimbado cilmigiisa oo adugu aadan meelna ka joogin inaad shareexaydo oo ilaahay muslimka ku anfacay inaad hoos u riddo sumcaddiisa iyo magaciisana waa musiibo kale maxaa la rabaa adoo xurmada caalimka ilaalinayo inaad khada a baraarujido intaasaa lagaa raba adoo caalimkan xurmadiisa ilaalina waa inaad khada a baraarujida khadaana marka hore hubso horta saxdii haddaad adugu aad ka jaahil noqoto ood khada u aragto waa musiibo kale ee khadow horta waa inuu hubsata oo aad waxa weyn adiladeedii culummadii kaleeto oo caddaynayda masaladan saxdeedii waa inaad xaqiijida saas waa inaad xaqiijida mowqifuka mowqifka aad ka istaagaydo min wahamin man qof qaladkii sabaqaka kaa hormaray idaa dafirta markaad ku guulaysato biwahamin qalad waa qalad qaladkaasoo licaalimin caalim u sugnaaday falaa tafrax bihi qaladka ha ugu farxin lilxaddi ridid minhu caalimka xaggiisa aad hoos u riddo waxaad aragtay ood ku guulaysatay mas'alo caalim culummadii muslimiinta ka mid a ah, uu qaab uga hadlay qaabkaasun uusan sax ahayn ousan asiibin ilaa waxaa weye kullu bnu aadam khadaa banu aadam dhan waa mid gefid badan marka waad ku guulaysatay waa aragtay masaladan siaan ahayn daliilkaad ku aragtay daliilka adigu kama fahmin kaligaa eh culummadii muslimiintoo sida saxdaa u fahamtay oad akhriday waad ogaatay inuu ku gefay maxaad samaynaydaa waxaa mamnuuca ah inaad ugu faraxdo inaad hoos u riddo caalim hebel waxaasuu ku hadlay waa wax la yaable aad tidhaahdo walaakiin ifrax ku farax bihi guushaas aad ku guulaysatay litasxiixi اlmas'alati mas'alada inaad saxdo oo kaliya faqad in mas'aladii alla ku fahamsiiyey oo aad mas'alada saxdo qaabkaas u farax laakiin inaad caalimka hoos u rido ha ugu farxin cuthaymiin taasuu sii asna mulaaxadayna hadalkan bakar abu zayd oo ah inaad mas'alada saxdo ugu farax wuxuu leeya sideedaba farax meesha kuma jiro caalim kaa horeeyey oo mas'ale ku khada'ay haddaad aragto maya ma farxaydid marnaba laakiin qaladka waad caddayne marka inaad faraxdo sax maaha wuxuu leeyahay cibaaradan sawaabkeedu waxay tahay idaa dafirta idaa dafirta biwahanin licaalimin falaa tafrax bihi lilxadi minhu walaakin iltamis اlcudra lahu cudurdaar u raadi waxay tihi masaladu waa saas laakiin saas shiiku sababta u yidhi saas inay heda dhici karta cudurdaan u raadi wasaxixi اlkhada'a amaa an afraxa annahu akhda'a min ajli an usaxixa alkhada fa haada laysa bisawaab marka bataatanba ha ku farxin caalimkaa horreeyey oo sunni ah oo mas'ale ku gafay ha ku farxin sinaba hagu farxin marka xataa cibaarada bakar abusayidaa saxiid usii baahan uu leeyay cuaymiin wuxuu yidhi bakr abu zayd raximah اllah faina almunsifa qofka cadaaladda ah oo insaafka iyo cadaaladda iyo garsoorka samaynaa yakaadu wuxuu ku siganaa yejzimu inuu gooyo jasmiyo biannahu shaaniye maa min imaamin imaam ma jiro ilaa walxaal lahu imaamka aqlaadun qaladyaal ay u sugnaadeen maahane wa awhaamun qaladyaal ay u sugnaadeen laa siyama almukiriina minhum laa siyamaa almukiruuna ayaa fiicneed uaymiinna waa baraarujina laa siya siya bimacnaa mili maadan ka dambayda markaa waxa fiican wujuuh kalena ku bannaane in is laga dhigo oo la idhaha laa siya waxaan maal lahayn maa marka maada mawsuulka waa mawsuulkii mushtarag ahee jamaca maanta lagu rida maa culummadii aan maal lahayn hum ayagu almukiruuna kuwa badsadeen ahaadeen tasniifka minhum culummada xaalay ka mid culummada qaar kutub badanay alifeen qaara boqolaal alifay qaarna waxaa dhacda waa caalim laakiin hal kitaab ama laba kitaabu leey marka labadoodaas waxaa qada ah u dhow midka kutubta badan alifay sababtoo hadduu caalim yahay ta'liifkiisuna uusan badnayn aad u taxriirina laakiin hadduu kutub badan alifay kitaab walba waqti yaru akhdaadiisu marka waa badan karta ah, waa badan kartaa marka sidaas darteed laa siya waxaan wax loo dhigaa jirinoon maal lahayn maa culummadii hum ayagu almukfiruuna kuwa badsadeen ahaadeen minhum culummada xaalay ka midiin ta'liifka badsaday kuwaas akhdaa in laga helo wax baciida ma aha wamaa yushaaqibu kuma buuqo bi haadaa oo buuq kuma kiciyo ah, shaqabku waa ictiraadaad iyo in lagu soo arooriyo oo waxa weeyaan buuq lagu kiciyo wamaa yushaaqibu kuma buuqo bihaa bi haada ay bisababi اlkhada khada sababkiis khada aan uu arkay sababtiis uguma buuqo wamaa yushaqibu kuma buuqo bi haada ay bisababi hada اlkhada khada'a sababtiis wayafraxu ma farxo bihi bisababi اlkhada litanaqusi inuu caalimka nuqsaaniyo daraaddeed uguma farxo ilaa mutacaalimun mid caalim iska dhigdhigaya maahane mutacaalimkaasoo yuriiddu doonaya an yuqiba zukaaman hargab inuu dadka ka daweeyo fa oo soo dirisiinaya bihi dibbigaas sababtiis judaaman juudaan ah, ra inuu juudaan faafiyo ah, ah, maxaa yeelay fiiri asaga hal mas'alo oo caalim ku simbiraxday uu rabaa inuu baraarujiyo hal mas'alo oo caalim ku firixday marka mas'aladu maadaama ay khadaa tahay waa cudur maxaa yeele dadaa ku fidnoobayo oo waxay samaynayaan masaladaas caalimkaas waa ku dayanay haddaan la baraarujin oon la tambiihin laakiin asaga wuxuu rabaa caalimkii ilaahay ummadda ku anfacay ee kumanaanka masale ummadda ku dhex faafinayey inuu cilmigiisi ummadda ka isbaaraysto Ah. intaasoo shubhu soo tuura ictiraadaadu keene waxa weya waa tanqiisina xaddiyu ku samaynaa darajadiis hoos uga ride culummadu aqbali maayeen marka hadalkiisa waxaan rabaa caamadu ah, caamadu hadhow caalimkas ka faaidaysan maayeen marka dhibkuu geystay iyo dheefta uu keenay yaa badan dhibkuu geystaa badan isagu ah, hal masalo baraaruji u fiirso laakiin muxuu ummadda ka hoojiyey kumanaan masalo oo caalimkan uu ummaddu ka faa'idaysanaha Ah. marka waa arin aad u atara waa arin aad u khatara saas daraaddeed sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin wuxuu leeyahay xataa marka la baraarujinayo dadka lagu baraarujinayo qofka waa la fiirina nin caalim ah oo ummadda ilaahay ku anfacay oo mashhuur ah oo ummaddu ku kalsoon tahay oo la jecel yahay ma dhahay xataa markaad baraarujinayda caalim hebel masaladaas saasuu yidhi waana ku qaldamayoo saas ma masaladu waa saas haba dhiimay maxaa dhehe waxaad leedahay masaladaas mas'aladaas qada waxaa ah in saas iyo saas la yidhaahdo magaciisa iska daynahu saas iyo saas in la yidhah masaladaas waa khada sawaabkuna wuxuu yahay saas iyo saas wadaliilu kada waxaad sheegayda culummadii kaaga horreyda sida u baraarujiday maraajicdiiad sheegayda waxaad rabtaa mas'alada qaabka aad u sheegta inay sawaabkii tahay in loogu kalsoonaado oo berri qofka caalimkii kale markuu kor istaago uusan masalada wax weyn fahmi weyn masalada marka waad baraarujine waa sharxe waa caddayne maraajicdeeda adiladeeda sheege inay sawaabkii tahay markaad ku qancido khalaas qofku hadhow caalimkii hadduu qowlkiisi dul istaago waa fahmaa qowlkii la baraarujiye inuu inuu qowlkan qaladan yahana waa fahma ilaa shalad adiladii bartay caalimkiina waxba meel ugama dhicin sababtoo ah haddii wuxuu yidhi aad caalimkii dhammaan aad tidhaahdo sheekh hebel oo um, caalim dhan ummadda ilaahay ku anfacay aad tidhaahdo sheekh hebelan saas yidhi marka waana qaldanya masaladaas waa ku qaldamaye waa gafe sawaabku waa saas marka hadday sidaas aad tidhaahdo khalaas ummaddii caalimkii ma yaqaaniin caalimku mas'aluu ku gafay inta kalu ummadda ku anfacay ma yaqaaniin ee caalimkii wax dambe laga qaadama khalaas meeshaasaa lagu tuura marka ummaddii kayrka aad ka hoojiday aa ka badan inta yartaad ku anfacday laakiin wuxuu yidhi hadduu yahay mid yaroo koox yar meel ku haysta oo aan qadar ummadda ku dhex lahayn dhibaato male in la yidhaahdo hebelaa sidaas yidhi saxna maahane saxda waa saas koox yaruu hul kula jire ummaddana waxa weyn masaa'il qaladan waa soo tuura hadda marka kaas in hebela saas yiri la yihahdo la baraarujiya dhib ma lawey marka sidaas wey qofku wuuu marka uu tara iyo wuxuu dhibaato geysta inuu aad u kala firiyo nacam uu yidhi nacamta istidraag waa loo adeegsadaa waana saas hadda meesha nacam yunabahu waa la baraarujina nacamtaasoo kale waa bimacnaa istidraag yunabahu waa la baraarujina calaa khadain khada oo wahamin qalad qaladkaasoo waqaca dhacay liimaamin imaamku dhacay qaladkaasoo liimaamin imaam u sugnaaday ka sifee qaladkaasoo qumira lagu tiimbiyey fii baxri cilmihi caalimka badiisa dhexdiisa iyo wa fadli fadligiisa hadda aan marka la fiiriyo caalimkan ilmigiisa iyo fadaa'ishiisa wuxuu la mid noqonaya wax yar oo bad saas loogu tuuray wax yar oo saas bad loogu tuuray saasoo kalu noqona saasoo kalu noqona marka waxaan ka sifaynay khada aan ka sifaynay waxaa kaloo dhihi kartaa nacam yunabahu waa la baraarujinaa calaa khada'in qada oo wahamin qalad qaladkaasoo waqaca dhacay qaladkaasoo liimaamin imaam u sugnaaday imaamka ka sifee imaamkaasoo humira lagu tiimbado ama la muquurto fii baxri cilmihi cilmigiisa baddiisa iyo wa fadligiisa laakiin laa yuhiiru kicima arahaja fitno calayhi caalimka ku kicima rahajku waa boorka algubaar wey Ah, fitna loola jeedaa ah, boorku inuu ku kiciyo macnaha fitna ku kiciyo caalimkii oo isku dayo inuu ka reebo ummaddii ka faa'iidaysanayda maya laakiin laa yuhiiru ku kici maa arahaja boor ku kici maa calayhi caalimka bitanaqusi nuqsaamin minhu caalimka uu nuqsaaminayo oo caalimkii inuu dadka u tuso jaahid inuu yahay maftuun inuu yahay mubtadic inuu yahay taasaa la diida bal wuxuu ihi laakiin laa yuhiiru ku kici maa arahaja fitna ku kicin maa calayhi caalimka bitanaqusi nuqsaani minu caalim la nuqsaamiyo walxadi ridid calayhi caalimkii hoos looga dhigo darajadiisii oo fayakhtara bihi uu ku kadsoomo midkan oo fidnada kicinaya man qof huwa milu isagoo kalea mid kaloo iska jahil kalaa aa ku kadsooma khalaas markaasuu caalimka cilmigiisii uu ka hoogayaoo ka qadaya caalimka cilmigiisii ayuu ka hoogayaa oo ka qadaya marka taas waa inuu aad iskaga ilaaliyo cuaymiin wax badanuu baraarujinaya ariya qof oo qaba caqiidatu ashcariya maalan ama mas'alo oo masaa'ilka ashaacirada ka mid ah cilmi ma laga qaadan karaa su-aal uhu keeno cuaymiin tacliim wanaagiisay ka mid tahay su-aalahaan wax u darxinaa kadib u sharxa oo jawaab ka jawaaba wuxuu yidhi qof mas'alo ama masaa'ila shaacira ku dhacay laakiin naasir sunno ah naasir diimeed ah lagu yaqaano xaqa inuu u nusreeyo caalim ah masaa'ilka uu caalimka ku yahay waa laga qaadanaa khadda iisana waa la baraarujina insaafna ma ahan in la yidhaahdo oo inta khadda iisa la qabsado kaliya qadarkiisa la rido weliba haddii ay tahay mas'alo iyo masaa'il ee aysan ahayn qof ashcari ah in la yidhahdo waa ashcari xataa insaaf maahanuu leey tusaalena waa u keena qofkan waa caalim mas'alo la ogyaho ashaaciru ku dhacay ama ahlulbidac kale ay leeyihiin usuusha ahlu sunnuhu waafaqsanya laakiin masaladan waa ku simbirxad ma la dhihi karu leeyahay xataa waa ashcari waa qalad in la yidhahdo waa ashcari waxaa la leeyahay masaladan waa ku simbirxad ilaa uu iga soo gaaray yidhi kuwa caalimiinta iska dhigaya gobolka mida ah, macnaha jaahiliin oo waxa weyan caalimiin iska dhigaa inay yidhahdeen waa waajib in la gubo kitaabka bukhaariga sharxiisa ugu qiimaha badan oo fatxulbaariga oo xaafid ibn xajar waa in la gubo iyo sharxa saxiixmuslimka oo imaam nawowi labadaba in la gubo waa waajib saasay yidhahdeen waa xaqiiqo in masaa'il oo ictiqaadi ah oo khada ay ku yaaleen labada kitaaba waa xaqiiqo haba u kala badnaadeene laakiin xataa labadoodu waa ashaaciro in la yidhahda sax maaha culummada uu tilmaamayo ishaarayana taas wey masaa'il ashaaciray ku dhaceen waa la dhihi karaa laakiin waa ashaaciro labadood lama dhihi karo oo hadda waxaana tusaalayaalka ugu filan ashaaciradu marka la joogo baabuliimaan oo kaleeto waxay ka mid yihiin min qulaati اlmurjia min qulaati ma ahan murjia caadiya iimaanka tasdiiqa qalbiga oo kali ah weeli iimaanka ilahay agtiisa qofka ka anfacay ah. ibrahim bajurina waxa wy markuu sharxayo ee jawharada saasuu keena matniga jawharadanu ku yaalla hadal inuu iimaanku yahay tasdiiq faqad weligiis wuxuu leeya qofaan laa ilaha illa afka ka dhihin oo aan cudurna qabin oon carab kala cayn qalbigana ka rumeeyey ilahay agtiisa waa muumin waana ka anfaxa laakiin annaga axkaamtii muslimka ku dareeri mayno marka maxay noqotay shahaadateyinkii waa shardu liijraa'i axkaami islaam axkaamtii ah. oo qofka muslimkaa in lagu dareeriyo lagula dhaqmo ay shardi u tahay ee waxa weeyaan lisixati liimaan shardi uma aha shahaadooyinka inuu ku dhawaaqo suu fiirso halkaasuu ka baxa qowlka saxiixa inta la shaacirana weeyu soo ma jeedo marka imaam nawowina markuu sharxa muslimka marayo waxa weyan caqiidadii lagu yiqiin ahlu sunna waljamaca oo ah qowl iyo camal inuu iimaanku yahay uu maray waana masalo weyn wey manahan keligeed ah, xadiiulaxaad oo kale inuu xujo yahay waxa weeyaan masaa'il badan oo ashaaciradu aysan qabiin uu ku caddaynaa kitaabkiisa marka masaa'ilka gabal sida ta'wiilaadka uu bacdu sifaat u awilay culummadu waxay dhahaan wuxuu ka soo raacay ta'wiilkaasu culummo ashaaciraha culummo u ahaayeen shiikaaguna ta'iir waa kugu leeya hmm. si kastaba xataa ad iskaga ilaalidid ta'iir badanaaba waa kugu tacaur uu ku ta'auray wayay yidhahdeen ee waa ashcari in la yidhahdo cadaalad ma iska daa kitaabkiisaa la gubaa kitaabkiisaa la gubaa un jahli iyo quluwi oo xadgudbay unbay tusayda marka xaafidkuna hadde waaba kasii uga sii dhow yahay xagga sunnada ugana sii oqoon badan yahy marka taasoo kale weeye wuxuu ka digayaa sheeu taasoo kale ayuu ka digaya alaslu situun dafcu shubahaad shubahaadka inuu qofku iska difaaco laa tajcal ha ka dhigin qalbaka qalbigaaga ka sifinjati isbuunyo oo kale ama buush oo kale isbuunyadaasoo tatalaqaa la kulmaydoo qaadanayda maa yaridu calayha waxa ku soo aroora qalbigaaga isbuunyadoo kale ha ka dhigin isbuunyada haddii wasaq kasta oo meel taalla saas loo saara waa soo maaha qalbigaaga saasa ka dhigi qalbigaaga saasa ka dhigin laa tajcal ha ka dhigin qalbaka qalbigaaga ka sifinjati isbuunyo oo kale amase buush oo kale isbuunyadaasoo tatalaqaa la kulmaydo aqbalayda oo qaadanaydo dhuuqayda maa yaridu calayha waxaa ku soo aroora fajtanib ka fogow ifaarata shubahi shubhooyinka la kicintooda wa la soo aroorintooda calaa nafsika nafsadaada aad ku soo aroorido ow kayrika ama dadka kaleo kayrka aad ku soo aroorido fashubahu shubhooyinku khadaafatun waa kuwa dafid badan waalquluubu quluubtuna daciifatun waa mid taag daran wa akaru man dadka ugu badan oo yulqiihaa shubhooyinka tuura xamaalatu lxadabi waa kuwa xaabaqaadida badan almubtadicata acni almubtadicata waxaan ula jeedaa bidcolayaalka fatawaqahum iska ilaali marka oo ka dhowrso qalbigaaga waa inaad aad ugu baqiisha oo aad aad u ilaashataa waa arrin aad u khatara qofka qalbigiisa inuu u bandhigo shubahaadka ah. hadii lagu yihad masiix dajaala ah soo baxayo meeshaan marayay inaad ku orodo oo tira bal waa soo dhegaysaa wuxuu sheegayo waxa weeyaan qof halaag isku bandhigayaa ah. ahlubidacana nasiibay ku wada leeyihiin shubahaadkaas dajaal waana anagii soo marnay in dajaal nabigu uu sheegay sal اlahu alay slam qof mumin isku haysta inte u tago isagoo mumin a ah marka u tago u raacayo marka shubahaadka qalbigaaga waa laga ilaashadaa dadka ahlu shubahaadka ahlubidaca ah ee lagu yaqaana shubahaadkana waa laga cararaa lamana dhegaysto mana la dhegaysto cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu uhi laa tumakin saaxiba hawa min udunayk ha makanin oo ha u dhiibin labadaada dhagood qof bidcoolaa fayaqdifa fiihimaa daa'an laa shifaa'a lahu oo uu ku tuuro markaas dhagahaagii cudur aan dawo dambe lahayn cudur aan dawo dambe lahayn se uma jeedid sheekhulislaam alharawi ayaa damulkalaam wa ahlihi juska afraad laba boqol ah, juska afraad labaatan iyo afar safxada hmm marka ku sheegay aad iskaga ilaali marka macmar ibnu raashid wuxuu yidhi daawuus ayaa meel fadhiyey markaasaa nin muctasilada ka mid ah u yimid markaasuu wuxuu bilaabay inuu hadlo daawuus labada farood uu dhagaha geliyey wiil uu dhalada meesha joogana wuxuu yidhi ey bunaya adkhil usbucayka fii udunayka maandhow labada farood dhagaha geli uu yidhi wiil uu dhalo meesha jooga dhagaha geli faraha isagiina labada dhagood u geli weliba dhaga xoog ugu qabu yidhi si aadan u maqlin hadalkiisa marka markaasuu macmar wuxuu yidhi yacni ana alqalba daciif wuxuu fasira daawuus wuxuu saas u yeelay qalbigu waa daciif adoo isleh adiga laguma baadiyey karo wax yara lagugu baadiyeynaya marka bele dhegaha looma dhigto lamana dhegaysto cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani wuxuu yidhi ibraahim ibnu abi yaxya aa ah, ugu yidhi yuu yidhi inii ara muctailaa cindakum kaiir muctailada agtiina ku badan tahay buu yidhi ka waran markaasaa nabigu yidhi nacam wayazcumuuna anaka minhu mujaamala oo diin xumaana iska ilaali ah, ha waa badan tahay adigana waxay sheegeen inaad ka tahay aan iri ah, adiga laftirkaaga waxay leeyihin waa naga mid ah, kuu qari maayeen markaasuu wuxuu yidhi yidhi afalaa tadkuluu macii haada alxanuud xataa ukalimaka bal meeshan qolkan na soo geli aan kula hadle uu yidhi markaasaan idhi laa markaasuu yidhi lima markaasaan idhi yidhi liana alqalba daciif wain addiina laysa liman halab qalbigu waa daciif diintuna uma sugnaan qofkii markaas adkaada inta la doodo ha kii un adkaadaba in la raaca maaha diintusideeda saas maaha waxaa dhacda qofkan shubahaad inta soo daayo waxa weeyaan sideedan ahlulbidca aad u shubha badan maxaa yaele diin saxiixa kama shaqeeyaan ah, marka in qofkii khaalib noqdo hala raaco diin ma diinku waxa weeyaan waa waxyi ilaahay soo dejiyey kitaab iyo sunu ku dhisan yahay iyo fahamkii saxiixa ahaa ee salafku fahmeen qulubtaada marka ha u bandhigin ahlulbidaca tan kale shiika wuxuu yidhi fiiri laa tajcal ha ka dhigin qalbaka ka sifinjati isbuunyo oo kale amase buush oo kale isbuunyadaasoo tatalaqaa la kulmayda maa yaridu calayha waxaa ku soo aroora fajtanib ka fogow ihaarata shubahi shubhooyinka kicintooda wa iiraadaa la soo aroorintooda calaa nafsikaad ku soo aroorid adiga laftirkaaga ishkaalaad inaad soo aroorido oo naftaada aad ku soo aroorido iska ilaali ow hayraka ama dadka kale ow hayrika ama si aad dadka kale ku soo aroorido iska ilaali waxaa jira dad ayaga dhan quluubtoodu ay tahay mid shaki badan markii nas u arko wuxuu leeyahay sidaanu aqbali karaa sidaanu haddii la yidhahda ka waran haddii saas la yidhaahdo ka waran saasuu leeyahy marka wax agtiisa musallam noqona ama nabadgelaya ma jiro wax kasta oo uu arko uu leeyahay waxaas ka waran saxaabadu nusuustaa nabigay ka maqleen ishkaalna sooma aroori jira waad aragtay albidaca nas kasta oo soo aroora inay u hoggaansamaan ma aqbalayaan laakiin maxay aqbalayaan inay ishkaal soo arooriyaan haddii la yidhaahdo uluثu leyl اlakhiir rabbulcaalamiina soo degaa ilaa samaa'i dunya u soo degaa waxay leeyihiin caalamku uluثuleyl isku wakti uma ahan maraykan maray u tahay uluثu leyl akhiir carabta jasiirat اlcarabna waktigay u tahay afrikadan qaybo ka midana waqti kaley u tahay marka uludkee soo degaa allah xadiikaas nabiga yidhi sal la ala saxaabaduna waa ka maqleen mana aysan weydin ishkaalkaas mideeda kaleeto yafcalu maa yashaa alla wuxuu doon u samay soo maaha laa yus'alu camaa yafcal ilaahay waxa uu samay miya la weydiiya nabiga ilaaha u soo waxyooday oo yidhi waa soo degaa nabigu wax uu sheegaya laa yantiqu can ilhawa ah, waxyuu ku hadla soo maaha alla u soo wayooday ma allaad leedahay say ku dhici kartaa inaad ululeyl soo degto ayadoo ululeyadu kala duwan yihiin marka allaad haysataa marka waa jaahilnimo laa yusal camaa yafa marka ishkaalaadka nusuusta laguma soo arooriyo waxaa dhacda ishkaal inta isku soo aroorido inaad iska daweyn weydo naftaadana laguma soo arooriyo dadka muslimiintaana laguma soo arooriyo marka iska ilaali fashubahu shubhooyinku khadaafatun waa mid dafid badan wاlqulubu qulubtuna daciifatun waa mid taag daran saad moodeyda way ka daciifsan tahay wa akaru man dadka ugu badanoo yulqiyaha shubhooyinka ridaa xamaalatulxadabi waa kuwa xaabaqaadida badan macnaha shubahaadka iyo waxyaalaha aan xujadahayn dadka aruursada weeye acni almubtadicatan ula jeedaa fatawaqam iska ilaali marka wallahu subxaana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed